الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقردي فالمتحيز أدن بيسكو عليها حسن القاعدة الثانية فقردي كوريس أحسن الله إليكم إياكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين ولجميع المسلمين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه فهم غيروا العبارة ليوهموا, ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم macluumin walaa caalimin walaa jaahil maasha allah waxaa shalay inoo dambaysay oo darsiga ku dhammaaday inuu lafdulmutaxayiz sharxayna wuuna iman doonaa waxaan u horumarinay markaa sheekhu uu keeni doono inaadu usan juhdi kale u baahanin almutaxayiz laba laba ilaaq buu leeya ilaaq luqawi ah iyo mid istilaaxi oo kalaami ah midka luqawigaa ah ayaa ka khaasan oo ka eh, kooban midka istiraaxigii kalaamiga ah axadumaa akhasu min alaakhar wa axadumaa acamu min alaakhar almutaxayizu luqatan waxaa weeye ismun limaa yataxayazu ilaa hayrihi ismun limaa yataxayazu ilaa hayrih axadka ama shayga shay kale ku biira ama xaggiisa u xayda ama aada ayaa mutaxayiz la yidhahdaa luqatan kama fii qowlihi tacaala waman yuwallihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fiatin aw mutaxayizan ilaa fiatin idan mutaxayizka marka ee luqawiga ee qur-aanku isticmaalay waana lafdi sharci ahe waxaa weeye waa mutaxayiz tuxiiطu bihi axyaazun wujuudiya waa mutaxayiz tuxiiطu bihi axyaazun aw xiyazun wujuudiyun yani markaad meel u biirayso ama meel aadayso ama dhan kale aadayso ama meel aad u xayato taas macnaheeda waxaa weeye axyaaz iyo amkino baa ku hareeranaysa idan hada almutaxayiz tuxiiطu bihi axyaaz jamcu xiyazin wujuudiya waxaa kaloo laga maarmaana ah an yantaqila min xiyazin ilaa xiyazin aakhar mafhuumkan luqawiga wuxuu keena tantaqila min xiyazin ilaa xiyazin aakhar aw mutaxayizan ilaa fia lannu fi u ka tegay makaan wuxuu aaday fia kale marka intiqaal baa laazimay yantaqilu min xiyazin ilaa xiyazin haddaba marka ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaa la ogyahay annahu laa tuxiitu bihi shayun min alaxyaaz lannu xiyisku iyo makaanku waa makhluuq ilaahina waxaanu yihi subxaanahu wa tacaala waa fowqa alkhalaa'iq mubaayinun lijamiici makhluuqaatihi intaa waan isla fahna marka falaa yakunu rabu mutaxayizan bihada اlictibaar markaan mafhuumka luqawiga isticmaalo oon isaga fiirino ilahay laa yakunu mutaxayizan iطlaaqan lanna taxayuskana wuxuu ahaa taxayuz wujuudi keenaya oo tuxiiطu bihi اljihaatu wاlaxyaaz alwujuudiya wuxuuna keensanayay intiqaal min makaan ilaa makaan hada marka haddaad ilaahay waa mutaxayiz tidhaahdo ood macnahan u jeedo maxaa tahay fa anta mubtilun anta mubtilun mushabbihun xuluuliyun itixaadiyun kaafir mulxid waan isbaanaan filaya intaas ayib idan waxaa ku yimid taxayuskii ama mutaxayiskii bilmafhuum alkalaami alfalsafi alistilaaxi ee mutaakhirka iyagu waxay u jeedaan kullu jismin waa mutaxayiz bay kul jismin waa mutaxayiz wاljism cindahm bijmac ahli اkalaam ma yushaaru ilayhi ishaaraةan xisiya haddaba marka waan isla fahanay ayagu xiyizka iyo mutaxayizka waxay u yaqaanaan laba macnaa soo geli xiyis wujuudia ah iyo mid cadami ah mid makhluuqa iyo mid hayru makhluuqa لأن kula ma yushaaru ilayhi ishaaraة xisiya waxay dhaheen waa jismi haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala unkiisa waa ka baxsan yahay makhluuqaadkao dhanna waa ka baxsan yahay waana ka soocan yahay xiyiska aad sheegayso hadduu yahay wujuudi makhluuqa fallahu waa mubaayinun lahu mubaayinun canhu waana khaarijun canhu laakiin marba haddii la tilmaami karo agtooda wuxuu ka yahay xiyas oo culuwi ilahay lagu tilmaami karo subxaanahu wa tacaala ama jiha lagu tilmaami karo hadaba marka mafhuumka luqawiga ayaa ka kooban oo ka urursan mafhuumka kalaamiga ah midka kalaamiga ah marka la ictibaariyo samaawaadku waxay noqonaysaa fixiyas samaawaadku waa fixiyas liannaha tushaaru tushaaru ilahay ishaaratan xisiya dhulku wuxuu noqonayaa fixiyas ilanna waa la tilmaamayaa idan waa isla faana ila tahay haddaba waxay ayagu xiyas u yaqaanaan ama mutaxayis ahlukalaam u yaqaanaan luqada carbeed ee qur-aanku uu ku soo degay oo ma taqaano xiyas hadaba ninkii marka mutafalsifka ama kalaamiga ama mutakalimka markuu idlaaqa lafd mutaxayiz ihbaatan aw nafyan can illahi subxaana wa la laabudda an an tastafsilahu wa tastafsirah waad weydiinaysaa hadduu sugo oo ilaahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku dhex jiraa xiyiz iyo amkine iyo ijhaad makhluuqa waxaan leenaha war kaa toroqdaye waxaanu ka hadlayno ilaahay makhluuqaadkiisoo dhan buu ka baxsanyaanu ku nidhi xiyizkaad sheegtay hadduu yahay makhluuq wujuudi ah faallaahu khaarijun canhu baa'inun lahu lana waa makhluuq haddaad u jeedo makaan iyo xiyas iyo cadami ah oo iska nisbo idaafi ah waxaan leenahay lama anfinayo lama anfinayo markiiaan lagugu khaldin marka labada macne falaxyaasu ima an takuuna cadamiya wa ima an takuuna wujuudiya kullu xiyasin wujuudiya ilahay waa ka soocayaan kun lanna waa makhluuq waxaana ku nidhi ilaahay waa baa'inuun can alkhalaa'iqi jamiican marka xiiska ii sheegtay ii sheeg maxaad ka wadaa ilaahay waa unkiisa waa ka baxsan yahay oo makhluuqaadka marka la eego binisbati ilayhim ilah waa ka sarreeyaa kulligoodba hadaad u jeedo nacam waa xaq dad inkirtana kaafir baa tahay warkaa ila tahay haddaad u jeedo xiyas cadami ah bimacnaa ilaahay axyaasto dhan ka baxsan yahay laakiin waa la ishaari karaa waxaa la dhihi karaa jihat اlfowq ayuu jiraa binisbati lilcaalam wاlmakhluuqaat marka la fiiriyo waxaan leenahay waad saxantahay laakiin ah, waxaad ku khaldantay lafdigaad ilaaqda ee muhimka ah lilxaqi wa lilbail xaq iyo bail buu yuu keeni karaa macnahaasuu sheekhu ka hadli doonaa uuna faahfaahin doonaa insha allahu tacaala qaacido gooni caqiidi doonaa alfaada waxay inagaga aadaan nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف لأنه الصادق المصدوق فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد وإن, اشتمل كلامه على, على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه بل يوقف اللفظ ويو بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله في غير الله فيكون مخلوقا كما إذا أريد بالجهة نفس العرش ونفس السماوات وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك وقد علم أنه ما ثم موجود إلا, إلا الخالق والمخلوق والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته فيقال لمن نفى الجهة أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة أتريد بذلك أن الله فوق العالم أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات فإن أردت الأول فهو حق وإن أردت الثانية فهو باطل وكذلك لفظ المتحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض وقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين دينه وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض وفي حديث آخر وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة وفي حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه naam qaacidadii koowaad waxaad ku soo marteen sida qawaacida layskugu xidho uu sheekhu ka soo hadlay ilaahay subxaanahu wa tacaala in lagu tilmaamahayo biawsaafi alkamaal wa mawsuufun bilihbaat ay ihbaatu sifaati alkamaal wuxuuna kaloo rabbi ku tilmaaman yahay binafyi oo laga waday nafyu naqaa'isi can illaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu kaloo soo qariray in nafyiga maxdiga aan xambaarsanayn ammaan iyo madxi uusan ahayn ilaahay aan lagu tilmaami karin ilaahay aan lagu tilmaami karin lanna wuxuu keensanayaa naqsii buu keensanaya qaacidadaasuu sheekhu soo dhameey alqaacida aaniya hadda sheekhu wuxuu ka hadlayaa alalfaad alalfaad alfaaddu waa laba nooc buu sheekhu ku yidhi lafdi ku soo arooray kitaabka rabbigay iyo sunnada iyo ijmacu salaf اlumma lafdiga asaga a ah, lafdi sharci loo yaqaanaa alalfaadu waa sharciyat wagayru sharciy lafdiga ku soo aroray fi kitaab illahi wa sunnati nabiyihi wa ijmaci salaf اlumma waa lafdi sharci ah waa la aamini waa la sugi waa la rumayn macnihiisa ama aan garanno ama yaanan garanin ilahayna inuu noo furo macnihiisa luqawiga ee laga wado ayaanu baryaynaa lafdiga asaga huwa اlaslu wa huwa اlmuxkamu cinda culamaai sunna alfaada hayru sharciyada ayaan ku soo aroorin kitaabka rabbiga iyo sunnada iyo ijmacu salaf alumma aan ku soo aroorin iyadu waa alfaad hayru sharciya dadka iska lahabaa la weydiinaya macnahay ka wadaan macnaha hadduu waafaqo macnihii xaq ahaa ee lafdiga sharciga uu sugay waa la aqbalaya hadduu diida hadduu ka hor yimaadana waa la radinaya hadihi hiy alqaacida marar badan isticmaalaya baynuunada ilaahay waa calaa carshihi bidaatihi alfaadaasi cinda salaf اlumma ilahay waxaa loogu tirinaya min baabi اlihbaari canhu la min baabi اlasmaai wasifaat la min baabi alasmaa'i wasifaat maadaama macaani xaqa ay inkiraan oo dafiraan ahlu baatilku macaanida salafku waxay ula yimaadeen ka ikhbaarin can illaahi xaqaa'iqda jirtay ee nusuustu ay caddaysay in lagu sugo maaha in loo sugo inay tahay ism min asmaa illahi subxaanahu wa tacaala ayib wa baabu lihbaari awsacu min baabi alsma buweynaad dhihi boqorkiibaad dhihi baad sheegi ilaahay uu ku tilmaamay xaqiiqatan laakin aadan ka dhigaynin ismi saa darteed boqolyo rawqaya waa nagu qabsano yidhahdeen nimankiinan ogaadeen eebbe markaad leedihiin waxaad la timaadeen magac baad la timaadeen ilxaad baad samayseen lama dhihi karo ilaahay sidaa iyada ah. ya eebbe waa alle eebbe waa alle waa af soomaali waa afree galbeed eebbe waa allah waaq muxuu yahay soomaali baa waaq tidhaahde weliga maada maqin soo maha badan baa kuu dhiman almihim alfaada iyo waxyaabahu sheekhu idlaaqi doona sidaha loola socdo lafduljihu sheekhu ka hadlay nafs shay aljiha almakaan alxiyaz albaynuuna kulli waa macaanida looga jeeda umbaad fasirinaysa xagga ilaaqa salafka lafduljiha iyo lafdulmakaan iyo lafdulxiyaz idlaaqiisa salafku waa isku khilaafeen jumhuur salaf saalix waxay leeyihiin la sugi maayo laa nafyin walaa ihbaatan xataa la fahmo macnaha uu ruuxu ka wado jamaaca min ahlilbaatna waxay leeyihiin waa la sugayaa jihat lfawq waa la sugayaa waxaa loo sugayaa waxaa loo wadaa jiha cadamiya jiha cadamiya bimacnaa qaacido muhiima ishaaraya jihadu iyo jihaadku iyo amkinadu ma shay wujuudi ah mise waa shay idaafi oo nisbi ah culama alla aljihaad waa idaafiya xaqiiqi ma aha xaqiiqa ma midig baan kaa istaagay waxaa leeyahay xasaan wuxuu joogaa midigta maxamed waan wareega haddana waxaa dhihi biixda ayuu joogaa aw jihatlyamin hadda jihatyamiin kolba waa binisbati limaa yudaafu ilayha kolba ruuxa loo tiiran ama qawga ama jabalka ama guriga bay ku xidhan tahay guriga maktabadu midigteeda wataas guriga kana waa bidixdiisi maay idan waa waa idaafiya idaafiyaad nisbiyaad wey xaqiiqa wujuudiya ma aha jihaadku wa kadalika amkinada lamida makaankuna waa sidaasoo kale waxaa loo badan yahay inuusan ahayn iyo axyaastu shay wujuudi oo xaqiiqi ah makaanka nafsa shay maktabadda haddii la qaado hadda meesha laga makaanka aw hoos baad u cararo dhul baad fiirin dambe aw makaankii xaggee jiraa waa la qaaday maxaad samaysa mafhuum makaan ii sheeg ma sadxiga basa makaanku masmuuc aldarbiya maca alkor makaan muxuu yahay ii sheeg idan haddaan qaybta aqaad ku istaagaysay ha haddii la qaadaye haw haway noqotay ha <laughs> idan waa nisbi makaankii nisbi buu noqday markii makaankii nisbi buu kaa noqday maxay tahay hawshaad gadaalka keenaysaan idinka marka eh, yaana kusii mashquul hawlaha iyada jihaadku iyo amkinadu iyo axyaastu in la idlaaqo jamaca min ahli ibaat baa qaba macnaha wanaagsan bayna ka wadaan oo ilaahay u cunamo laga wado makaan cadami ah iyo jiha cadamiya bay u wada horaana waan soo markaan lafdulxiis marayna baan soo sharxay jamaaca oo jumhuur ahli ibaat wasifaat o ahlulxadiidna oo a'imadoodaana waxay leeyihiin lama idlaaqo laa nafyan walaa ihbaatan limaada wa lafdi hayru sharci ah bimacnaa lam yarid fi kitaab اllahi walaa fi sunati rasuulihi waijmaci salaf اlumma in alla loo tiiriyo ma soo aroorin mar waa in la weydiiyo axadka ilaaqay maxaad ka wada maxaad oga jeedaa hadduu macna xaqa sheego oo muxkamkii waafaqsan waynu ogolaanaynaa hadduu macno baaila sheegana waynu radinaynaa adihi hiy alqaacida ee baabkan ku saabsan ya waa meel kala u noqotay hadda fawqadu jiha way tahay laakiin ma jiha xaqiiqiya mise waa idaafiya idaafiya wey hadda aniga waan fadhiyaa korkay fawqadayda aw waa gurigaan ninka iga korreeya gurigan ku fadhiya qolkan ku jira korkaygana fawqadiisa aw waa derbiga ka asaga fawqadiis ninka kasii ka hadda anugu meeshan ku taagan ninka iga hooseeya hoos ku jira muxuu noqonaya anna maxaan ahay fowqaan u isaga annagaa taxta ii idan waa idaafaad kolba shayga loo aanayn bay ku qiimaysan tahay mooyeen wax gooni oo meel taagan oo jihatu fowqa la yidhaahdo oon isbedelaynin isbedelka dadka iyo mawjuudaadka aan isbedelaynin ma jirto macnaha inaad faantaan baan rabaa hadda fowqa hadda culwlaahi calaa carshi jahtu lfuqiya waa binisbatihe lilkhalaa'iq lilkhalaa'iq adugu maay ku alla maxay ku tahay subxaana wa tacaala hoos weeye fowq anagu taxtu alla u yahay subxaana wa tacaala idan jihaadkan waa waa nisab idaafiya bixasabi almawjuudaat wa isbedeli bixasabi tagayuri اlmawjuudaat ma tahay mise ma ah nafsa shay nafsa shay maa huwa fawqun laka waa binisbati laka waa taxtun fawqa meeltaada ii sheegaado itus oon isbedelayn ama anuu kor aan kaa mara ama hoos aan kaa mare kaad kaad waxaan ka hadlaya jih w fawqo weli ma bixin aniga jihaan ka hadlaya lafduljiha walmakan walxiyas maha ka bixina mustalaxaadka laydin sheegayo idan sidaas wey idan lafd اljiha wاlxiyas wاlmakan waa alfaad hayru sharciya bimacnaa lam tarid fi sharci ibaatkeeda nafyigeedu wuxuu ku xidhan yahay laba macno aduu inaad ka wado jiha cadamiya nisbiya aad ka wado iyo inaad ka wado jiha xaqiiqiya oo mawjuuda ah labadaa macnay noqonaysaa macnaha baailkana waa diidi kaxagana waa la sugi ma la ilaaqaya lama lagu ilaaq misameeyana laba qowl bay keeni ahluibaat ahluibaat waxaan u jeednaa karaamiya xataa nala socoto mushabiha nala socoto markaa iyadaa kullu man yubitu sifaat waxaa la yihahdaa asifaatiya ama ahluibaat la yidhahda markaas waxay kala baxhayaan niman ahluibaat oo ahlulxadiid oo ahlulxaq ah iyo dawaa'if bidac iyo abaail badan ku jira hadday dooneen haba sugeen ifaadka rabbigay ifaadka sugahad waa ifaad ay ku shabahayaan makhluuqaadka ku shabahan mushabahay noqonayaan iyo karaamiyadii waa markuu ariiqada xuaad sheekh ugu sharxa shekhuislam ibn taymiya markuu difaacayo jamiicu man ahbata sifaat kitaabkiisa manhaaj sunna markuu ibn muahir alxilli alraafidi uu la niqaashayo muczilu difaacaya oo ashaaciru difaacaya oo karaamiyu difaacaya kullu man yuhbit alkhulafaa athalaaa abubakar iyo cumar iyo cumaan ilaadiya wa cali way wataane ayuu difaacaya lannu eh, raafidiga wuxuu leeyahay wa qaala ahlu ibaat wuxuu rabaa karaami ujeedaa balaayadii karaamiyu sii daynaya wa qaala ahlu ibaat mucilo baktigeedu ka dhaqaaqahaya ila mucil way nala socdaan fi ibaati alkhulafaa arbac waynala socdaa alkhulafaa arba ahlusuna isagu ujeedaa ahlusuna u le qaala ahlu sunna isagu ujeeda cuzilo wa qaala ahlu sunna idha isagoo ashaaciro marka ninkan iska uu buuri wuxuu isticmaalaa lafdu ahlu sunna yastacmil isticmaal caamati waxaan ku qasbana marka inaan wax walbo khulafada sugahaya aan difaaco awooda ibnu taymiya lama awoodi karo kulligood marka wuxuu yidhi markuu wado dawaa'ifta shunacdooda iyo qabaaxu soo ururinaya wuxuu soo ururiyaa alطawaa'if almukhaalifa liahli الsuna almaxda alkhaasa lianna asxaabu اlxadiid ahlu suna almaxda laysa lahum naqiisa naqiise iyo shaniica ay leeyihiin iyo qabiixa majal la soo guuriyo marka waa in lagu baabi'iyo adoo ceeb kasalina marka la raba in lagu ceebay maxaa la samayn in adeerkaa baktia lagugu caayo walaalkaa oo khamrilaa lagugu caayo hebel hadduu wax tarhayo walaalkii ma aragta kiiba waa ka dhacdhacahay war anu ka maxay baana i fiiri kaa dhegaysan maayo dhaqanka way yaqaana ahlulbidcu way yaqaanaan idan khulaasadu ahluihbaat fi ilaaq اljihati wاlxiyazi wاlmakan maxay ka leeyihiin laba macno laba qowl laba qowl أwalu marka man ahbata aljismiyata wاljihata waxaa la sheegaa inuu yahay hishaam ibn xakam araafidi الraafidi ibn xasan baana sheegay hawsha ayada fi اlfisal وأwalu man nafa اljismiyata wاljihata can illahina waa aljahmiyaة wاlmuctazila biijmaci slf اlumma labada طaa'ifa iska ilaali midna ha ku raacin ibaatkiisa iyo nafyigiisa xataa aad tara maxaad ka wadaa ood caddaysato أwalu man nafa اljismiyata wاljiha waa araafida oo wadaadkii ah, shaydaankii la odhan jiray mxua hishaam ibn alxakam alraafidi man eh, abata awalu man abata aljismiyata wاljiha waa hishaam ibn alxakam alraafidi wa awalu man nafaahumana aljahmiyatu waa almuctazila dadkuna marka waa ciyaalun calayhima labada daa'ifo salafkuna waa ka badbaadeen baktigooda waxay dhaheen haddaad macna saxa ka wadaanna waa sax oo haddaad jismiyada ka wada allah waa mawjuud qaa'iman binafsihi yuusafu wa yushaaru ilayhi ishaaratan xisiya waxaan leenaha waa xaq sariix ah caano iyo subab weeye haddaad macno baaila ka wadaanna waa marduudun calaykum baan leenahay waa dhici karta inuu dulmaayo dawaaftu waa isdulmaani xadiidkan dambe sheekhu uu sheegay yaqbid allahu tabaaraka wa tacaala alarda wayadqu samaawaata biyamiinihi waa xadiid buhaariy muslim baa wariyay min xadiid abi hurayrata wa fi saxiixi ayada min xadiid abi saciid alkhudrina waa ku yimaada maya waa sugaynaa allah allah hadduu jismiyada ka wado ilahay la ishaari maayo waxaan leenaha waa bail nabigaadi ayn allah ilahay baa iga sarreeyaan leeahay binisbati ilay saasaan leeahay makhluuqaadko dhan rabbi waa ka baxsanya jihat lculub bnu jira تkun الأرض يوم القيامة خبزة واxدة يتكفأha الجباr بيdه kama yتكفأ أxadكم بydi خبزته في السفر ba asna min xadيث abi سacيid الkudri ku yimid idan qadiyada uu sheekhu tilmaamaya waa jirtaa أxaadiiثta dhowrka uu sheekhu tilmaamay xadiidka u horeeye وإنhu layadxuha kama yaxdث الصبيان بالكرة ضacfi baa ku jira min xadiiثi ibn cabaas ibn cumar baa laga wariya ضacfi usama ibn zayd nin la yidhaahdo alcadawi oo say xifdiga ku jira marka xadiidka asagu ma sugno laakiin lafdigii macnuhu tilmaamayo wuu saxan yahay wuu saxan yahay oo nabigan arkay yaan arkay asagoo mimbarka saaran oo yakhطb الnaasa faqara'a hadihi اlآية wma qadr اllah xaqa qadrihi wاlarضu jamiica qabdathu ywma اlqiyaamati wالsamaawaat matwiyat faqada rasul sl ly slam yaأhdu الsamaawaati wاlأrdina الsبc fayajcalha fii kafihi ثuma yaqulu bihima kama yaqulu غulaamu bاlkurati ana اllah اlwaaxid ana اllah اlcaziiz marka daarimi cafwan ninka la odhan jiray ibnu jariir iyo ibn manda fi radd cal jahmiya wariya bisanadin fiihi dacfun oo usamat bnu zayd alcadawi baa ku jira sanadkiisa oo say xifdi ah hmm? maya usaama bnu zayd alcadawi usaama bnu zayd alleyti ninkaa waa nin e, iqaa ninkaa nin iqaa weeyaa waa min rijaali muslim ayib ninka ku jira waa usaama bnu zayd alcadawi say lxifdi ninkaas way ninka lagu haysto ama aharka kale ibn cabaas isagu waa xasan waa xasan ma samaawaat sabc wاlaraduuna sabc wma fiihina fi yadi الraxma ila kakhardalatin fi yadi axadikum isagu waa sugan yahay min ariiq abiljawza can ibn cabaas baa laga wariya waxtaja bihi shaykh اlislam ibn taymiya wbn اlqayim fi mawaadica min kutub sanadu xasanu wamilu la yuqaalu biالra'yi wbacduhum wuu cileeyo cancanay ku cileeyeen abujawsa cancanihiisa ibn cabaas bay duraan laakiin inuu sugan yahay baa raajixa nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث وفي, وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه وقوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن فقالوا قد علم أنه ليس في قلوبنا أصابع الحق فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه لأنه قال يمين الله في الأرض وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه ومعلوم أن المشبه غير المشبه به ففي نص الحديث بيان أن بيان أن أن مستلمه ليس مصافحا لله وأنه ليس هو نفس يمينه فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا يقول الله تع... يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو, فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي عبدي مرضت فلم تعدني فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو فلو عدته لوجدتني عنده وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يرض لم يمرض ولم يجع ولكن مرض ولكن ولكن مرض عبده وجاع عبده فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتني عنده فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل وأما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع بالأصابع ولا مماثل فلي فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماثل لها ولا مماس لها ولا أنها في جوفه ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض ونظائر هذا كثيرة ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس, لما ليس مثله كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهذا ليس مثل هذا لأنه, ليس لأنه أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم وهناك أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا وهذا في الجمع نظير قول وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مظهرا أو مضمرا وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني وربما تدل على معاني أسمائه وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له تعالى فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع وإج... هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه مثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك نعم qaacidada labaad qaacidadii kooaad bay dhamaaddexaad bay dhammaystiraysa cafwan qaacidada saddexaad waxay dhammaystiraysaa labada qaacidee koobaad iyo labaad qaacidadii koobaad maxay ku saabsanayd ilaahay subxaanahu wa tacaala in lagu tilmaamay itbaat baa lagu tilmaamo oo sifaat lkamaal baa loo sugayaa waxaa kaloo lagu tilmaamay ilaahay subxaanahu wa tacaala binafyi oo waxaa laga hufahayaa oo laga sifaatu naqsi ilaahay laguma tilmaami karo nafyi iyo aan xambaarsanayn macna wasfu kamaal iyo madx aan xambaarsanayn qaacida labaadna waxay ku saabsanayd fi lalfaad fi lalfaad alfaadda sharciga kusoo aroortay sideedaa loo sugi macnaheeda hal la fahmo amay aan la fahmin lanna waa lafdi muctaram ah mina ka yimid ummadduna ay ku ijmaacday ayib shay aan macnihiisa la fahmi karinna maba noqon karo ka aan aan sharciga ahayn ninka la yimid baa la weydiinaya wuxuu ka wado waa la ogaan hadduu macnaha xaqa ka wado muxkamkaa loo celin oo muxkamku fii huna waa alfaadu shaaric kan kalena waa mutashaabih xukmu mutashaabihna wuxuu ahaa ilaa uu ka caddada macnihiisu in laga istaago loona celiyo asalkii muxkamkaa loo celiyo qaacidada sheikhu waa dhammeeyey qaacidada saddexaad maxay ku saabsan tahay alfaada nusuusta alfaada sharciga alqaacida athaniya macnuhu ku sheegay ku dheganta u fiirso siuu sheekhu isu surahayo qaacida athaniya muxuu ku sheegay alalfaad nawcaan alfaad shaaric wa alfaad hayru sharciya alfaadi shaarica hadda u imow qaacido khusaysa alfaada shaarica oo qaacida haalia ah ida qaala alqaa'il ظaahiru nusuusi muraadu aw ayru eh, aw ظaahiruha laysa bimuraad idan daahiru nusuus alfaadu shaaric daahirkeedu ma tusi karo waxaan xaqka ahay hadihi nuqtat lqaacida aw zubdat lqaacida alfaadu shaaric waxaan ka ahayn shay xaqa ma tusayso ninka macno baatila ka fahma inamaa utiya min suui fahmihi aw min suui qasdihi aw kilaahuma aw jamacan kula laki ma maqasheen abi zurca inuu su fahmi iyo su isku darsaday iyo in muddood uu ku aafaysan yahay labadaa mid unbaa aafaysay aanuu soo noqono marka awaa'ifu ahli qibla almuntasiba ila alislaam lix daa'ifo wey qaacidada marka la marayo daahiru nusuus laga hadlaayo laba daa'ifo waxay qabaan daahiru nusuus waa muraad lafdigan sharciga ku yimid ee ilaahay ku saabsan sifaatkiisa iyo asmaadiisa daahirkay tusayso waa loo jeedaa oo waxa ay tusaysay daahir ku taha la rabaa addoonkana laga rabaa inuu rumeeyo oo raaco ilahayna uu ku tilmaamo waa aaifatani aaa'ifa alula waa aa'ifatu ahli xadiid waxay leeyihiin daahiru nusuus waa muraadun daahirkuna waa macno u cunama ilaahay subxaanahu wa tacaala bijalaalihi wa cadamatihi tashbiihna ma xambaarsano tamhiilna ma wado tajsiimna ma wado iyo macna baaile xaq saafia wey daa'ifada labaad waa almushabbiha almujasima ee yidhi daahiru nusuus waa muraad wejka iyo yadka la sheegay iyo samciga iyo basarka la sheegayna waa ka samci اlmakhluuqaati wa aydi اlmakhluuqaati wa absaari wa wujuuhi اlmakhluuqaat الظاahir muraad laba daaif iyo daaifo ahlulxaq ah iyo daaifo ahlu baaila waxaa ii yimid qolyaha yidhi ظaahiru nusuusi waa hayru muraadin waa laba daaifo waa hayru muraadinna waa laba daa'ifo daa'ifada koobaad waa nimankii ahlulkalaamka ahaa ee taqaanaan ashaaciro muctasilo waxoo dhan israaciya ahlubaail oo dhan say u badan yihiin jumhuurtoodu waa kuwa sheekh hadda la niqaashay jamiic sifaat baan aayad sifaat bay ka hadlahayaa waxaanu ka hadlayna waa aayat sifaat nusuusta kuu sheegin sheekhu daahiru nusuus ma aha nusuus mutlaqa waa nusuus mucayan oo ah annusuus almutacaliqa bisifaat illahi wa asmaaih idan qolyaha waa isla fahanteen daa'ifada labaad oo khayru muraad ku jirta waa daa'ifo tidhi daahirka naska looma jeedo waa hayru muraad laakiin macnaha laga wado ma garanayno macnahan daahirka sifada ah looma jeedo macnaha laakiin xaqiiqatan loo jeedo allahu aclam bimuraadihi hmm? waa mufwadada haddee mufwadat lmacna nafs shay inaadan fahantaan rabaa daahirka naskan looma jeedo macno kalea loo jeeda laakiin ma garanayno waa mufawadadii allahu aclam bimuraadihi iyo ahlulkalaamkii soo laba daaifa ma ah maxaa soo hadhay laba kalea soo labada kale waa niman ka aamusa niman dhaha waa muraad oo laba ah iyo niman yidhaahda waa hayru muraad oo laba ah iyo niman ka aamusa weeye dawaahir nusuus fi sifaat labada nina aamusa nin wuxuu yidhi juba tafsiiruhaa iyo ta'wiiluhaa waa muruuruha mana garanayno wax laga wada sideeduba daahirkeedu waa muraadna dhihi maayo waa hayru muraadna dhihi maayo shib waa sukuut almujarad الsukuut اlmuطlaq can muraad الnusuus taa marka waxaa ka laazimay ayru muraad baa laazimaya maxaa kugu galif inaad juuq tidhaahdo alraxmaanu cala carshi istawa maxaad ka leedahay war waa sidee meel u dhaqaaq sidaa ay ku soo degtay akhri ka soco maxaa laga wadaa maxaa kaa gala adugu war sheekh hadda ii fasir kir baa lagu yidhi isku dhammaatay oo daa'ifa qabta sheekh islaam wuu soo guuriyaa xamawiyadaad ku arki doontaan isagoo xataa daaifada magacaabayo ka ahriya xamawiyada risaalxamawiyslama haya alfatawa alxamawiya daaifada labaad ee qolyahan saakitiinta ka waa niman yidhi oo shib shib yidhi waxay dhaheen dhihi waa muraadna dhihi waa hayru muraadna dhihi way hadlayaan ayagu nimankii hore bay kuwa waxay dhaheen nasi waa muraadna la odhan maayo waa hayru muraadna la odhan maayo oo waxay yidhaahdeen sifada aad sheegtayna yadda iyo wejka in loo jeedana waa taxtamil inaan loo jeedinna yaxtamil fanasko ya waxay kaga duwayn nimanka ixtimaalkay furayaan istawa araxmaan cala alcarshi istawa uma istawa cala alcarsh ayada waxay leeyiin waxaa dhici karta in loo jeedo istiwaan yaliiqu billaah waxaa kaloo dhexteen loo jeedo istawlaa loo jeedo laakiin midna garan mayno annagu wallahu aclam bimaraadi waa ka duwan wayaad ixtimaal bay fura nimankan ashaacir ayagaa dhaama haa labada macnaba waa ixtimaala bay dheheen macnaha loo awalayana waa ixtimaashaa macnaha ahlulxadiidna way ixtimaashaa murajixna ma hayno fa naskutu canhuma miyaanu isfahan aayaddu labada macnana way ixtimaashaa almacna alxaq macnihii baatilkaana way ixtimaashaa mana garanayna ka loo jeedo mise daa'ifaan kuu sheegay lix daahiru nusuusi waa muraad labaa gashay waa hayru muraadna labaa gashay shubna labaa gashay dawaaifta ahlulqiblada baabkan ku jira waa lixdaa qaybood ya sogan ayru muraad gelina maaha ayru muraad waa kuninku daran ma ku fasirin ahlulkalaam ma maqlimiya waa meesha loo badayso anaga ku uri maaha ashaaciro muctasilo shayaadiin oo dhan waa meesha loo badan yahay daahirunas looma jeedo macno kale loo jeeda annagaa idin naqane waa kanay kuleeyihin wejiga kaa saarhay macno baaila khayru muraad bay galeen oo aaifadu u badanba khayru muraadka lixdaa aaifa walikulli qowlina lahu طaa'ifa dahabat ilayhi oo ahlu baaila ilaa aa'ifadii koobaad ee ahlulxadiia mooye ayagoo waxay dhaheen ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rususha kasoo gudbishay shaygan xaqa ah wa akmalu lkhalqi bayaanan wa asdaquhum lisaanan wa ansaxum lilkhalq maxaa marka dhiman in kitaabkii loo soo dejiyey inuu iyo huda iyo xaq iyo noqdo yahdi ila lxaq inuu noqdo kufri fahansiiyo oo daahirkiisu u noqdo dalaal iyo baail waa maxay waxaaba noo dhaantay inaan la soo dejinninba inaan la soo dejininba noo dhaantay daahir nusuus idan dawaaifta saddex u qaybiya ma huwa daahir waxaad kusoo daraasayseen usuulka wa almacna almutabaadir ila aldihni ama ila alcaqli الsaliimi alcaarifi biluqati اlkhitaab wa almacna almutabaadir ila alcaqli الsaliim saliim maxaan ka hadlaynaa haddee balaayadii ka nabadgalay alcaarifi biluati khiaab luada lskula hadlay yaqaana aramaan al istawa jayniis muxuu ka fahmaya ilaa loo fasira mooye ama carabinimo aan aqooninba idan waa inaad luqada taqaano hadda inagu markaan soomaaliya ku wada hadlayno waxaa weeye afa inaan balaayo iyo jin sheegaynay mooda dadka af soomaaliga aqoon sawaaxiliga aan soomaaliga waxay kuleeyihin waa luqo ka adag af soomaaliga ma jiray kuleeyihin jaynuna inaga inagu qoslahayaan waxaan ku hadlayno <laughs> marka waxaa leeya waa almacna almutabaadir ila aldihni الsaliim ila alcaqli الصaxiix alcaarif biluqati اlkhitaab intaa waa isla garan daahirka markaynu marayno waynu soo mareeda ka hor saddex arrimood baad ilaalinaysaa laabudda waa min muraacaati umuurin arbaca afar arrimood waa in la ilaaliyo dalaalatu siyaaq waa la ilaalinayaa dalaalatu lafdi xaalu lmutakalimi iyo saa'ir اlqara'in اlmuxtafa bاlkhiaab afartaaba siyaaqa uu ku yimid kalaamku dalaalat اlafظi biاlwadci اllugawi aw اlcurfi xaal اlmutakalim iyo qaraa'in almuxtafa biاnnasi waa la fiirinaya haddaan intaa la fiirinin waxaa weeye waad ku baaba'aysa haddaad doonto qaacidadaad udhigaysa oo sheekhuislam bn ku sheegay kutubtiisa sida atasciiniya duhuuru اlmacna min اllafظi inaan xuruuftiisi keenaan isku daya ama dhoweeyo ظuhuur اlmacnى min اllafظ taaraة yakunu bmujarad اlwadc اlugawi taaraة biاlwadc الlugawi wa taaraة biاlcurf الاstilaaxi wa taaraة biاlcurf الsharci wa taaraة bma yadul عalayh xaal اlmutakalimi wاlmukhaaطabi wاlmutakalami fiihi hada nasuhu waa qaacida muhima ninkan qaacidada fahim buu sheekhu yidhaahdaa waxaa ku imanaysa shubahaad wereeriso oo nusuusta fahamkeeda kaga ciyaarta uhuuru lmacna macnuhu inuu muuqdo min allafdi lafdiga ka muuqdo taaratan yakuunu bimajaradi alwadci allugawi alsad iyo geed iyo wujuud iyo dhagax marka la sheego waxaad ku fahmaysaa bimujarad inaad luqadan taqaano wa taaratan yakuunu bilcurfi curfiga marka wuxuu noqdaa labo curfi sharci ah iyo curfi biniaadamku ay dejisteen ciyaalsiyahan afay ku wad hadlaan bl ayagu isfahmaan adugu aadan fahmaynin ninkan waree magaal bay kule waxay u wadaan injineer way hebel kuleeyihiin injineer maxay ka wadaan beenaalahay u yaqaanaan hebel waa injineer adu haddii maasha allah gorbu wax soo barto beenaalay u wadaan waa istilaxay leeyihiin <laughs> wataarata yakunu bilcurfi sawaon kaana curfan sharciyan oo curfan isilaaxiyan nuxaadu magacyoay leeyihiin iyo alfaad musalaxaad cilmi ay leeyihiin balaaqiyuunta musalaxaad cilmi ah ninka istilaaxan yaqaana wuu fahmaya wuxuu ka wado kalaamigu laysa fi xiyasin bu ku leeyahay hadlid wuxuu ka ilaahay lama ishaari karo ishaaratan xisiya fowq iyo jihatu cul laguma sheegi karo ku wadaa nin salafi oo yaa xiiska idlaaqaya wuxuu ku wadaa macna wuxuu wadaa macno wanaagsan ood fahmi karto taaratan yakuunu bilwadci allugawi wa taaratan bilcurfi alsharci aw اlistilaaxi wa taaratan bima yadulu calayhi xaalu lmutakalimi xaalu lmutakalim eray anu haddaan ku idhaahdo aad u qaadan baa jira haddii ereyga qudhigiisii nin kale ku dhahana aad ka cahoonayso lanna xaalad almutakalim baa kutusaysa waxa uu ninkii walba ereygan uu ka wado wlmukhaabi wa xaali lmutakalami fiihi hayga laga hadlahayo hayga laga hadlaya haddana macnuhu kuu caddaynaya samci baa loo tirin makhluuq waxaad ka fahmi macne samci baa ilaahay loo tiirin iyo arag iyo yid baa rabbi loo tiirin macnaad ka fahmaysaa xaalu mutakalami fiihi shayga laga hadlay laftirkiisu macnaha loo jeedo kuu caddaynaya axadka lala hadlahayo adoo fiiriya macnaha macnaha loo jeedaad fahmaysa waa aniga idinku miaaliyey aniga wada fadhina iyo hooyada iyo wada fadhina haddaan wiil yar iyo nin weynu asag fadhi biyo ii keen waxaad fahmaysaa inaan ujeedo ka yarka see ku ogaatay binisbati lilmukhaaabi baad fiirisay yaa lala hadlay waa yar sideedan jiro meesha fadhiya iyo ilmo yar biyo ii keenaadna tidhi maxaad ka wadaa warkan yaroo kaco orod biyo noo keen hadduu kusii dhegaystana gacan bilaabanay oo caasi baad u arkaysa afa casayta amri baad leedahay muaaabkuna muhiim jiddan way in dalaalada naska oad ku fahmaysaa maxaa kuu soo haday xaal mutakalami fiih shayga laga hadlaayo shayga laga hadlaayo hooyadan caaisha waxay tidhi hebel baa hawshaa sameey haa ma ninkii cabdulahi u geysta dilayba u sheega annahu laa yuflixu abadan maaad ku ambaari ereyga ay ka hadashay hooyadeen maaad leedahay waa qatlu muslimin waa kufri bay u aragta hooyadeen falaxa maxaad ku xambaaraysaa falax juziya limaada mutakalimku waa hooyadeen alcaarif alfaqiha faqihat اlumma ruuxa laga hadlayona waa muslim caasi ah mutakalamka fiihiga idan waaad leed waxaa loo jeedaa nisbi haddaan rabbi kuu cafiyin ama aan tooba laga aqbalin laa tuflix walaa yuflixu saaxiru xayu ataadi hawshi kufriga akbarka ma ah nafyu lfalaxi huna laa yadulu cala اlkufri ila waa nafyu falax min jamiic اlwujuh idan ظهور المعنى من اللفظ تارة يكون بالوضع اللغوي وتارة بالعرف الشرعي أو الاصطلاحي وتارة بما يدل عليه حال المتكلم أو المخاطب وحال المتكلم فيه قاعدة مفردة مس مفردة الله يذن بركي بحثك لك ديو lama dhihi kara inay laguma xambaari kara inay ay nas og tahay oo ninka isaga inuu nifaaqi wa horeyba loo waxsiis almacaayin alati tanqadixu fi anfusi aalibiin lama radiy shee axmed adig waa lasoo dhoweeya kun munfatixan abadiyadu abadiyadu waa mulaqa iyo muqayada ay leedahay alabadiya mulaqi waxay leedahay iyo muqayado ay leedahay waa nisbi waa nisbana le tahay ayib ya waan sheegay atisciiniya atisciiniya atisciiniya mujalladka koobaad safxada lix boqol konton iyo ko ka fiiri miyaana soo sheegi bayaanka bis waan soo guuriyey meelo badan idin halkaas hadalkaas si fiican u akhriya waxaa iisoo baxay waxaa iisoo hadhay keliya qaaciido ku saabsan lafdigu iyo nasku qad yakuunu sariixan fi dilaalatihi falaa yaxtamilu tawiil التأويل لا يدخل في النصوص وإنما يدخل في الظواهر هذه القاعدة في الأصول وفي غيرها تأويلك وحوق لا في الظواهر لا في النصوص شيء إنه النسع وحلقه هذا بأمرين أمر كوبات إن من حيث الوضع اللغوي لا يحتمل إلا معنى واحدا كلفظ العشرة toban baan hebel u dhiibaad tidhi toban idan maxaad leedahay laa yaxtamilu ila alcashara macnaha toban ahayn ma ixtimaali karo waa nas dalaalatu lafdi alcashara cala cadad alcashriyi aw almacduud alcashriyi waxaan leenahay waa nasun sariixun laa yaxtamilu ilaa macnan waaxidan wejka labaadee lagu ogaado saraaxiyat nasi aw nusuusiyat nasi lagu ogaado waa an yarida fi jamiici mawaaridihi calaa watiiratin waaxida inuu meelo badan ku yimaado lafdigaas calaa macnan waaxid xataa shaafici waxay dhaheen wاtakraaru fi اlqur'ani yajcalu lafda ka sariixi والتكرار في القرآن يجعل اللفظ كالصريح ابن ibn qaymna wuxuu ku yidhi wuruud lafdi fii mawaarida mutacadida cala watiirati waaxida tajcalu lafda nasan fii macnahu laa yaxtamilu tawiil labada arin baa lagu ogaadaa kownu lafdi sariixan fii macnaha kow ima an laa yaqbala ilaa macnan waaxida min xayu alwadcu lugawi ka lafdi العشرة أو الخمسة أو الاثنين على إلى آخره maxaa ii soo haray أن يرد اللفظ في موارد أي في مواضع متعددة على وتيرة واحدة كقوله تعالى ثم استوى على العرش في جميع موارده muxuu ku soo aroray مضافا مقيدا معدوا أو معدا بعلى ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى على ونس في العلو والارتفاع ولا يحتمل إلا هذا المعنى qaacidada aan daliishanay markaan maraynay maslaة اlmuwaalaat min suurati ali cimraan ila suurati اlmumtaxina muwaalaad intaasaa lagu sheegay waxay ku soo aroortay calى طariiqaة waaxida nafyu اliimaani can kuli man tawala اlkaafiriin Hmm. taas hay dambayso khilaaf baa ka jira mid iyada oo tii fusilat rag baaba ilxaaqiyeyba culays inta calaa baan rabaa ma sariix ayib idan labadaa ariiqaa lagu ogaadaa daahirna waan tacriifinay qaraa-inta markaa maraysa al raba inaad waa kuu sheegay maxaa ku hadhay axaadiia idan amiliadan hadda uu sheekhu keenay xadiidka qudsiga ah iyo ilaahay marka qiyaamo la tago odhan doono ya bna aadam miyadaan oga inaan anu gaajooday ilaahay oo siaad gaajo xadiidkaas iyo xadiidkii alxaju yamiin ullaahi iyo quluub اlcibaadi saddex miaal buu keenay saddexda miaal sheekhu keeno rabo inuu baabi'iyo meelo badanba ku baabi'iyey waxu aada ugu sharxay bayaanu talbiis اljahmiya waa adilada u daliishaday raazi in nusuustu ay tusayso mararka qaarkood fi sifaat ay tusayso macno baailo u baahan in la awilo la xarifo la leexiyo wuxuu hi kitaabka e, tasiis taqdiis kitaab ka faajirsan oy ahlulkalaam qoran ma jira buui fi taxriif nusuus walidaalika toban mujalad buu ninka la yidhaahdo ibn cabdihadi wuxuu yihi walow raxala aalibun fii baxi ila الsiin lama kaana kaiiran buui kitaabka inaad soo qorato soo minguursato haddaad ka safarto shaam oo jayno u safarto rixlo dheer ma ahaba hawsha ayada maadna ku khasaarin iyaanbisjahmi kitaab culus wey ahmiyaduu leeyahay wuu dumiyey waxay wadeen oo dhanba wa aqwa kitaab falaasife iyo caqliyad wuxuu ku baabi'iyey daaru tacaarud tawiilu nusuus wa taxriifahan wuxuu ku baabi'iyey kitaabkaas labada kitaabee sheekhu ile kitaabka ugu xoog badan wey hal kitaab oo kulligoodba ka fiican baan lahaynin jawaab اlictiraadaat اlmisriya ashaacira gubtay hal xaba lagama hayo in yar juz yar baa laga daabacay juska cilmiga ku jira wadnaha ku dilaacay juz yaroo laba boqoloo bej mise boqol iyo konton sabca laga daabacay inta kale inay gubeen ibn cabdilhaadi baa yihi kulligood buu ka fiican yahay ninka akriyana mar labaad buu ilahay rumaynhayaa buui mar laba iimaan cusub baa u kordhahay yani iyo doodihii xamawiya talbiisuljaab wixii dooda sheekhu maray oo dhan wixii la sheegay ama lagu bishiyo o dhan buu kaga jawaabay ibnu jahbal buu ku baabi'iyey wuxuu sheego dhan buu nin walba isqaado dhulka dhigay inuu toos weeraro iyo inuu macnihiisa soo qaado u kala tuuro kitaab aad u badan weeye raggii qaarkood dhan markay ka sheekeeyaan waad la yaabayso asagaaba ku ixaalami maanto dhan sheekhu ixaalu kugu wadaya ixaalo kutubtiisa fi lmisriyaat fi lictiraadaat almisriya fii jawaab اlictiraadaat baan ku cadday ku leeyahay waqad busida waqad busida in la helana wma dalika ballaahi bcasiiz cilmiga sheekhu sida loola dagaalamay iyo sida rabbi u xifdiyey ismaba lahaaba hal nafar in laga helo lama rabin laakiin rabbi baa dhowray subxaana wa tacaala ibnuqayim baa ka sheekeeyey ibnurashiiq baa ka sheekeeyey ibnucataad baa ka sheekeeyey cinaaya rabbaaniya khaasa bikutubi baa ilaahay u leehay bal kutubtiisa hal awoodi waaye in sheekha fatwadiisa lagu qoro magaciisa ardadii fatwadu u qori jiray in magaciisa ay ku qoraan fatwadan way awoodi waayeen ninkii uh, kowkaba durre iskala maxaa xambaliga ibnu curwa alxambali ninkaa kitaab weyn buu qoray uu ururiyey oo musnad axmed baan ku ururinaya uu yidhi fataawadii iyo kutubtii shekh islam kayl o dhan buu dhexgeliyey ku qariyey xagga musnad axmed baa kaga qoran dhaxda musnad axmed baa ku jira shan boqoloo beejoo dhexda ku jirta waa kutubta ibnu taymiya laba boqoloo kale waa musnad axmed iyo axaadiid kale oo asagu yeedhsaday dhaxda haddana asagii baa ku jira kutub badan hadda daabacay waxaa laga helay kitaabka wadaadka xambiliga u qoray uu awoodi waayo in banaanka uu soo dhigo la baabiiy dhuxushibaa laga qaaday si walba loola dagaalamo ilahi baa xifdiy qadiyadda haddaan qawaacidda shala idiin soo sheegay baa hadda shaqaynaysa in badanoo ka mid ah xadiidkii buu bilaabay sheekhu wuxuu yidhi lafdu daahir waa fiihi ijmaalun nin walba wuxuu ka wado waa inaad istifsaar macna xaqa hadduu sheego waan aqbalaynaa hadduu macno baatila sheegana waa ku diidaynaa wuu kuu soo dhammeeyey wtaaratan yaruduuna almacna alxaq aladi huwa daahiru lafdi lictiqaadihim anahu bail falwalu kama qaaluu fi qowlihi juctu alxadii wafi muxuu yihi sheekh suu u radinaya u fiirso qiimaheeda qaaluu waxay dhaheen qad culima an laysa fii quluubina asaabicu lxaqi alxaq huwa allah subxaanah wa tacala alla laga wadaa waa la ilaaqa midda sheekhan saa ka niqaashi hawsha ka hadli doone wuxuu yidhi fayuqaalu lahum low acطaytum nusuusa xaqaha min adilaalati la calimtum annaha laa tadullu ila calaa xaqin limaada shalaan idiin soo sheegay allafdu idaa qurina bihi maa yatabayanu bihi macnaahu kaana dalika huwa kaana dalika huwa daahirahu qaacida shala ad allafdu idaa qurina bihi maa yubayinu macnaahu kaana dalika huwa daahira lafdigu haddii lagu qaydo oo lagu dabro shay iyo lafdo macnihiisa caddaynaysa lafdadaa macnahii faa'iidaysaa daahiru nas wa daahiru lafdi ah shayga hore e badnaa lama eegayo wlafdu lmuqayadu khilaafu lafdi mulaqna waynu soo maray soo shale maynu soo marin qawaaciddi waa inaad fiirisaan sheekhu tiibu dabaqaya muxuu yidhi haddaba wuxuu yidhi ama alxadiiث اlwaaxidu ay alxadiiث اlأwal xadiidka u horeeya faqowluhu uma horeyn xagga sheegidda laakiin wuxuu rabaa asaga xagga tartiibku sheekhu hadda ku bilaabay xadiidkii juctu baa u horeeyey الxaجر الأسود يمين الlahi في الأرض فmن saaف إلى آkhره wuxuu hi waa صريix ظاahirba maahu sheekhu صريix صريix في أن الxaجر الأسود laysa huwa صفة لله ولا huwa نفس يمينه لأنه قاaل يمين الlahi في الأرض muxuu sheekhu yihi waa نص صريix laba qaacido qaacido مجمعة shalan idiin soo sheegay msdra maxay tahay ma yudaafu ilى اllahi subxaanaه wa tacaala min alacyaani laa yakunu sifata lilah so qaacida mujmaca ma aha waa qaacida ay isku raaceen ahlulqibla oo dhan waxa ilaahay loo aanayo loo nisbay waa labo macaani iyo ashyaa aan iskay u istaagi karin taasina waa aanadooda rabbi loo aanayn waa ka sifatin wa awsaafin lilahi subxaanahu wa tacaala iyo shay cayn iyo daata mawjuuda ah qaa'ima binafsiha ka socan rabbi munfasila baa'ina canhu idaafadii aanada taa rabbi loo aanayo waa min laba qaybood ima min baabi idaafati tashriifin wa takriim oo hadde laasimsanaysa iijaad iyo takhliiq iyo inay tahay idaafa mujarado idaafatu takhliiqin wa iijaad ka khalqi illaahi wa cibaadillaahi oo kale midda kalena waa ka buyuut illaahi wa naaqat illaahi idan i umow waxaa la alxajaru lswadu yamiin ullah ikaa fi ardi baa gaadhi alxajaru اlaswad madaata mawjuudo qaa'ima binafsiha mubaayina munfasila can ilahi rabbi ka soocanbaa mise waa shay ka wasfi oo macnuhu rabbi loo aanaynayo idan alqaacida almujmac calayha burinaysa inuu xajar aswad u noqdo gacan ilaahay inuu noqdo intaa waa fahanteen bay la qayd fi lardi baa la yidhi yamiin ullaahi fi lardi fi lardi baa la qaydi sheekhu wuxuu faqayada bqowlihi fi اlardi walam yuطliq fayaquula yamiin اllah وxukم اللفظ المqyd يkhاalف xukم اللفظ المطلق majmuع الفتاوى mujaladka لxaad naskaa ka akhriya isla asaga ka akhriya isla asaga mujaladka sanaad muxuu ihi sheekhu faqayada bqowlih في الأرض وlam يطلق fayaquul yamiin الlah haddii la odhan lahaa alxajar الأswad yamiin الlah kuma soo haray inaad ku buriso waxaan ka ahayn qaacidadii aan idinku bilaabay hadda laakiin laba goor baad burinaysaa marka koobaad qaacidada ku burinaysa marka labaadna taqyiidka wa xukmu lafdi اlmuqayadi yukhaalifu xukma lafdi اlmuطlaqi inaad ifahanteen bay la tahay idan wuxuu ku yidhi sheekhu waa nasun sariixun laa yaxtamilu ila macnan waaxida bilqaraa'in xataa misrigii eh, jahmiga muxuu yidhi iska lahaa eh, badiic mxuu ahaa ibn abi asbaq almisri ninkii iska lahaa risaalad magaceeda iga maqane kitaab wuxuu leey ka qoray qur-aanka kaga hadlay wuxuu yidhi alqaraa'inu ida xtafat biاlalfaadi اlmuxtamilati jaradatha lima tadul calayh alqaraa'inu ida xtafat bilalfaad almuxtamila alfaad muxtamila a qaraa'inku cadaynaysaa ku hareersantay jaradatha lima tadulu calayh sariix bay noqon wey tajriid baa imanaya macna idan sheekhu qaraa'intuba isticmaalay isagoon qaacidii kulligeed ba kuu sheegay wa qaala wuxuu ilaah yidhi bur faman qabalahu wa saafaxahu fakaannamaa saafax allaha waqabala yamiinah taana wuu cadayshxuuri walaysa almushabahu kalmushabahi bihi hadduu xajarulaswad uu yamiin ilaah sifo yahay maxaa la iskugu shabahaya laba shay oo kala duwan wey allana waa gooni xajarulaswadna waa gooni taas inaad fahanteen bay ila tahay uu caddeeyo sheekhu min xayu sanad iyo hubuutka aharkana sheekhu wuu daciifiya saa dartee wuxuu ku yidhi maca ana hada alxadiida inama yucrafu can ibni cabaas ama marfuucan waa la wariyaa waana daciifun baailun biitifaaqi اlmuxadiثiin xadiidka isagoo marfuuca nabi maxamed kama sugno waa baailun biitifaaqi almuxadiiin majmuuc lfataa buu sheekhu ku yidhi laa yahbutu laa yahbutu buu ku yidhi xadiidkan bayaan talbiis aljahmi wuxuu ku yidhi laysa bihaabitin can اnabiy meelo badan buu ku caddeeyaa wuuna ku heshay hadda ishaara afiifa ayib waxaa ku yimid isagoo mawquufa mawquufahaanna ma asaxaayo laa yasixu mawquufan walaa marfuucan min xayu raajix laakiin shekhuislam ibnu taymiya ibn xajar waxay qabaan markuu mawquufka inuu sugan yahay shekhuislam ibnu taymiya iyo ibn xajar iyo jamaca waxay qabaan inuu sugan yahay mawquufan hadduu sugnaado mawquufan macnaha sariixad ku xambaariya ee bannaanka yaalla tawiila ma ah naska maanan awilin aahiru nas xajar yamiin اllahi aahiru waa maxay anahu inuu yahay makhluuq min makhluuqaat اllah oo ilaahay barakeeye oo karaamaysan oo ruuxii salaamee dhunkood u maraati kacahaya shuhadada ku jira hadaa sariixu lafdi wey wa macnaahu marxaba hadday ka dhigaan mawquuf inuu yahay eh, usweyn mhm. ma noqon karo arfaantiisa adana xukmu rafci waa masale kale markuu marfuuca yahay waxaa ku jira wadaad la yidhahda isxaaq bnu bishr alkaahili oo kadaab ah oo kadaab ah yadacu laxaadiid kaa iska daa markii wadaaddo dhan waa isku racnu ama almawquuf fii sanadihi waxaa ku jira ibraahim alkhuusi nin la yidhaahdo oo matruuq ah. oo matruuq ah. laakiin ibnu xajar iyo imaamku waxaa laga yaaba ibnu kutubtooda meelahay ku sugaan aharka mawquufka inay sanad kale iyo ariiq kale ishaarayaan wadaad la odhan jiray ibnulfaacuus oo faqiiha ah zaa'id mutacabid ahaa ee wuxuu odhan jiray alxajaru lswadu waa yamiin llahi xaqiiqatan nin cibaado badan ahlu khayr u ah laakiin fanniga muusan mid kaloo mutakalim isku kacday wuxuu odhan jiray qaala sheikh اlxajariyu ila isaga yidhi xajar aswad waa aminullaahi xaqiiqatan yidhi moogta xajari buu odhan jiray ayb marka dahabi baa qisadaa keenay labada wadaadba u kala qadqaaday sida sheekhu hadda oga jawaabay xadiidkana oga jawaabaye marka tadmuriyada ee meeluhu sheekhu kaga hadlo inuu qaatan moodaa macanihii sheekuu keenay alfaada qayba ka midna wuu soo qaatay siyarka mujalladka sagaal tobnaad fiiriya shan boqol labaatan iyo ku dha xadiidka kale qaacidadii soo marteen wey qaacidada soo marteen ana alkalaama ida tacaqabahu tafsiirun kaanat alcibratu liltafsiiri wayasqutu ictibaaru اlmufasari nafs alqaacida ilaahay mar ilaahw seen kuu booqan ilaahw seen u gaajoon ilahay wuxuu hi addoonkayga aan jeclaa baa gaajooday asagii baa xanuunsaday maxaad u booqan way idan tafsiirkaasa muctabar wa huwa daahiru nas ayagaaba iskale qaacidade qaacida ayagaaba iskale usuul نفس الشيء أن العرب إذا ألحقت بلفظ يستقل بنفسه لفظا لا يستقل بنفسه صار اللفظ المستقل بنفسه غير مستقل بنفسه نفس الشيء لما كلا قوين كرا قيبته هوري محار راعي قيبته دنبار راعي قيبتنا اعتبارتها إسكالي أول الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يغير موجب أوله nafs shay qawaacidoodan baa ukhidmaynaysa idan daahiru nas waa siday selafku ka fahmeene ma aha say idinka ad ugu ciyaarteen xadiidkan sidaasna waad fahanteen bay la tahay kusii kusii daahi maayo xaggeen ku istaagnay qaybta ku saabsan meeshan sheekhu wuxuu yidhi cindiyada iyo maciyada iyo howlahaasoo dhan ma keenahayaan iltisaaq iyo itisaal iyo mulaasaqo midna ma keenahayaan id wqufuu calaa ru'uusihim walow taraa id naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim in aladiina cinda rabbika cinda rabbika laa yastakbiruun faida stakbaruu fain istakbaruu cafwan faladiina cinda rabbika yusabixuun lahu bاleyli wالnahaari whm laa yas'amuun fii maqcdi sidqin cinda malikin muqtadirin wainahu fii umi اlkitaabi ladayna lacaliyun xakiim ilaaqaadkan kol waxaad eegaysaa siyaaqay ku timid iyo meesha loo aaneeyey baad ku fahmaysaa tashbiih iyo tamhiil laka laasimi maayo baxdiga dheere sheekhu u geliyay aayadda suuratu saad iyo aayadda yaasiin waa baxdi aad u dhib badan oo aad loogu rafaado dhowr qaacidana hoos tegaysaa qaacidada koobaad ahlulqibla oo dhan iyo ahlulisaan waxay isku waafaqeen ana aljamca yuطlaqu wa yuraadu bitacdiim wqad yudlaq wayuraadu bihi xaqiiqat ljamci taas masale khilaafiya ma ah ahlulislam o dhan baa isku waafaqay shayga waa la jamcin oo lafdi jamc tusayaa la ilaaqaya isagoo loo jeedo tacdiim iyo weynayn inaa naxnu nazlna dikra inaa khalaqnaa howlahaasoo dhan iyo wixii la halmaala marna waa la ilaaqaa isagoo loo jeedo jamcii xaqiiqadiisu cadadkii ilaaqa jamca marka daatadiisa khuseeya waa jamcu looga jeedo tacdiim looga jeedo wey wailaahukum ilaahu waaxidun baana caddaynaysa iyo huwa allahu axadun iyo <laughs> adilada la halmaanta hawsha iyadaa baa caddaynaysa waxaa isoo hadhay sheekhu labada aayadood wuu kala qaaday qolyaa waxay yidhahdeen aayaddan hore ee suuratu saad ma manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya waxay la mid tahay awalam yarow aayadda suuratu yaasiino mimaa camilad lahum mimaa camilad aydiina ancaaman fahum laha maalikuun sheekhu wuxuu ihi fahada laysa mila hada limaada u fiirso fawaariq lafdi ah iyo kuwa macnowa fara badan buu keenay wafajara fi hada midda koobaad hore ee suuratu saad ilaahay ayadyaasiin baa horaysi ayadda yaasiin aan ku bilowna mimaa camilat aydiina alcamal oo ficilkaa ah, rabbi wuxuu u tiiriyey gacmaha haaliba maa fi lkitaab wa fii kalaami alcarabna haddii camal gacanta loo tiiriyo waxaa laga wadaa wuquucu muطlaq اlficli haddii ficilkii iyo amalki loo tiiriyo gacmaha waxaa laga wadaa falka adun baa sameeyey ama gacan ku samee ama luku samee ama madaxa ku hardi ama feedhaha iyo qalbiga ka samee ama duud iyo dhabarka ku riix waxaa laga wada waa maxay waa in loo tiiriyo filka asaga ah saaxibkiisa loo tiiriyo nasna kuma aha daahirna kuma noqonayo falka inaad ka samaysay gacanta tii buu sheegay liannahu huna adaafa alficla ila alydi mima camilat aydiina soo sax maaha fasaara shabiihan wuxuu noqday aayadda yaasin waxay u ekaatay qowlahu tacaala fima kasabat aydiikum aakhira marka nala xisaabinhayo janno iyo naarba magacmaha besa waxaanu ka samaynay baa la isxisaabin mise xisaab guud oo dhan walba oo indhaha oo wax walba afka carabka gacmaha laga yaaba inay u yaraadaanba oo dhaguhu ka farabataan waxay sameeyeen oo indhuhu ka farabataan oo carabku ka farabato oo luguhu ka farabataan gacmuhu warkoodaba iska istaalan yahayba idan fima kasabat aydikum whunaaka suuraة sar adaafa اlficla ilayhi ilى nafsihi daati اlmuqadasa lima khalaqtu khalaqtu tadan maxay tahay mutakalim soo ma lima khalaqtu biyadaya horta faariqa waa faariq lafdiga qabsa marna falkii waxaa loo tiriyey gacmaha marna falkii waxaa loo tiriyey ilaah subxaanahu wa tacala allah daatiisa muqadasada ahayd faqaala limaa khalaqtu uma qaala biyadaya uma qaala biyadaya oo wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo biyadaya ficilkii waxaa lagu gudbiyey oo gacmaha loogu gudbiyey bilbai bilbai fadakara alyada muhanaatan wacadda alficla bilbai isagaa sheegi doona وأيضا فإن هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد وفارق فرق كلو لفظي سورة الصاد إلهي نفتي سيبو شيء مقدسة بصيغة المفرد لما خلقت بويدي وفي اليدين يدين كان وحوش لفظ التثنية خلقت بيدي أيجي بيدي خلقت falkuu rabbi naftiisa u tiiriyey suuratu saad labadii gacmoodoo uu taniyeeyey asagoo naftiisa muqasima ku sheegayey bisiiqat lifraad ku sheegay saddex faaruu kuu sheegay kama fii qowlihi bal yadaahu mabsuutataani khalaqtu biyadaya oo taniye ah iyo yadaahu mabsuutataani isshabaha camilad aydiina iyo bimaa kasabad aydiikumna waa waa wuxuu ihi sheekhu wahuna adaafa alaydiya ilaa siiqat اljamci suuratu yaasiin gacmihii wuxuu u tiiriyey bisiiqat اljamci mima camilat aydina camilat aydina fasaara ka qowlihi tacaala tajri biacyunina qaacida taqani fi lcarabiyana ana almuana ida udiifa ilaa muanan aw majmucin jumica qaacidamaad garanaysaan muanaha haddii loo idaafeeyo loo tiiriyo muane ama jamc kale waaba la jamciyaa faqطacuu aydiyahuma faqطacuu wاsaariqu wاsaariqatu soo laba ma ahayn faqطacuu baa la yidhi maya aydiyahuma maadaama humaa damiiru taniya u gadaal ka yimid aydidii waa la jamciyey asala waxay aydidu inay laba noqoto waxaa la goyn waa meeqa gacmood waa laba gacmood laba wey aلsaariqu wاsaariqatu yamiinu saariqati wa yamiinu saariqba in la gooyo wey yadaahumaa lama dhihin faqdacuu yadaahumaa lama dhihin maxaa loo yidhi ana almuhanى ida udiifa ilى muhanan aw jamcin jumica faqad saqad quluubukuma quluubukuma nafsa shay weeye mima camilat aydiina maadaama nuuruljamci la keenay naa ay timid aydidii waa la jamciyey sheekhu wuxuu uhi wahada fi ljamci nadiiru qowlihi biyadihi اlmulku wahada fi ljamci tajri biacyunina iyo camilat aydina waxay la mid tahay nadiiru ljamci fi qowlihi biyadihi اlmulku liأna aljamca waa mil اlifraadi laa yadulaani cala اlcadadi wainama yadullaan cala asli صifa nadiirku ka rabo waxaa weeye jamaca iyo mufradku waa isku mid fi dilaalati calaa cadami alcadad cadadkuma tuso calaa asli sifa ku tusaa asaalatan biyadihi lmulku hadda ilahay hal gacan bas inuu imaan ka fahmaysaa maya aslu hubuuti sifat lyad baad ka fahmi biyadika alkhayru fardi kama fahmaysid idan aljamcu asaalatan walmufradu inama yadulaani calaa asli sifati laa cal cadad taniyada cadadka sariix ku ah bimacnaa waxaa laga rabaa waaxidku fi lafcaal wa fi sifaat iyo jamcu naskuma aha waxaa naska ku noqda tirada waxaa weeye muanaha macnahaasuu sheekhu kuu sheegay aduu fawaariq badan baa jirta waxaa weeye aan intaa iskaga dayno intaan iskaga dayno inta uu kuu sheegay fawaariqda lafdiga iyo fawaariqda macnawiga waxay noqonaysaa waa nasun farqiga koobaad ayadda aad rurta ee suuratu saad falka khalaqaa ilaahay wuxuu u tiiriyey naftiisa damiirkuna waa damiiru mufradin maxaa kuu soo haray aydidii lama jamcinin waaxidna lagama dhigine musanaa laga dhigay wa taniyatuna waa sariixun fi lcadadi sariixun fi lcadad ficilkii waxaa lagu gudbiyey bilba lima khalaqtu biyadaya markaasna wuxuu noqdaa isticaaniy waxaad dhihi jirteen katabtu bilqalami oo kale waa sariixun in waxaad wax ku qortana uu sugan yahay mafcuulkiina uu sugan yahay sifaduna ay sideeda tahay farqun bayna katabtu iyo katabtu kada wa kada iyo katabtu bilqalami wاrasaasi way kala duwan yihiin fawaarikhda khatartu sheekhu sheeg amaa kan kale waa kala duwan yahay ficilka waxaa loo tiiriyey ila alydi aydidii waa la jamciyey laguma gudbinin bibai listicaana wixii la halmaala jamcu waa ka duwan yahay muanaha fi dilaalati cala alcadad fawaariqda khatartae muhiimku sheeku sheegay meelo kan uu ku fafaaya risaala almadaniyu ku sharxay bayaanu talbiis jahmiyu ku sharxay meelo badan buu ku sharxay culays malaha inta inaad fahanteen bay la tahay maxaa xaggeenu kaloon marayn baxti kalea ku jiro oona aanan tilmaamin هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة ayib ayadoo weliba axaadiida mustafidada ay tustay haddee inta waa markaa naska keligii furfurna wey ka warran buu sheeku hi adilada fara badan ee ku tustay ilahi inuu laba yad leeyahay bal yadahu mabsuutataani axaadiia mutawaatirada fi lydi ijmaacu salaf اlumma qabla ahli اlbidca wاlfitna wuxoo dhan isku geeya waxaan ka hadlaynay taxliil linasin waaxidin marka lagu daro axaadiika maxaad moodaa waa nasun sarix la yaxtamilu tawiil lanna waysodadu weysha qaacida kale waxay sheegeen xadiidka daliilka waaxidka qad yadulu cala almas'alati bidanni faida tawaaradat اladilatu cala mawridin waaxidin saara maqطuucan qaطciya waa muttafaq bay ku yihiin tawaaturku se ku faa'iideeya mutawaatirku mise wuxuu ku faa'iideeyey maal xadiidkoo ka mid a faa'iidaynaya قطعيada mise بمجموع الدلائل والدلائل إذا تعاضدت وتكاثر على معنى صار مقطوعا به قطعيا sheekhu tanta markuu kugu ishaaraya hal nas baynu furfuraynaay adilada mustafiidada ah ayaa kaaga filan aya ishkaalin iyo war kastoo meesha lagu keeno xadiidaduna sheekhu wuu sheegay raxmat ullahi tacaala caleyh nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد كان من المعلوم أنه أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا وكذلك وذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش إنه على ظاهره لم يقتض ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق ولا حبا كحبه ولا رضا كرضاه فإن كان المستمع يظن أن فإن كان المستمع يظن أن ظاهر صفات فإن كان المستمع فإن كان المستمع يظن أن ظاهر صفات تماثل صفات المخلوقين لزمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس, إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات فيكون الكلام في الجميع واحدا وبيان هذا أن صفاتنا منها ما, منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليد ومنها ما هي معان وعرض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهوم مثل مفهومه في حقنا فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا بل صفة الموصوف تناسبه فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه وليس المنصوب كالمنصوب ولا المنصوب ولا المنصوب إليه كالمنصوب إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر فشبه الرؤية بالرؤية فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي نعم maasha allah warkaas waa iska cadyahay qawaacidda hore oo sheekhu soo dhigay iyo tamhiidka dheeraa iyo labada asal baad kusoo fahanteen laba nuqto keliya idinku baraarujinaya keliya nuqtada koobaad ijmaacu salaf fi itbaat alyadayn lilahi subxaanahu wa tacaala salafku waxay ku ijmaaceen ilahay in laba gacmood loo sugo taliqaani bijalaalihi wa cadamatihi oon shabbahaynin aydi almakhluuqiina waalmakhluuqaat abu xasan alashcari baa soo goriyey ijmac salafi cala ihbaat اlyadayn lilah abu xaniifa nucmaan bnu haabit baa soo guuriyey ibnu khusayma ayaa soo guuriyey alimaam abubakr ismaaciili baa soo guuriyey qawaamu sunna soo guuriyey ibnu qutayma guurshay ajuri baa guuriyey sajsi laalakaai waqaacidat اlijmaaci ida xakaahu iqat muطalic walaysa lahu aslun faasidun fi xikaayat اlijmaaci qubil wajaba qabuluhu waa muttafaq waa ijmac waxay isku khilaafeen keliya usuuliyiintu naqlu aaxaad fi ijmac ma la aqbalaya mise naqlu tawaatur baa loo shardiyaa wاraajix fi اlusuul ana naqla اlaaxaadi sheekh xuseen sheekh maxamed aye ayib naql aaxaad waa la aqbalayaa ka naqli aaxaadi fi sunna axaadiida nebi maxamed hadday soo guriyaan aaxaad iyo afraad mise lama aqbalo biijmaci salaf اlumma kadalika اlijmac waa daliil yunqalu kama tunqalu الsunaة can rasuli lah sl lay slam idan wاlijmacu ida xakaahu caalimu ثiqaة muطalc walaysa lahu fi xikaayaة اlijmaci aslu faasidu kabni jariir اladi yactabiru qowla jamhuuri ijmaca muxtaja bihi qubila wawajaba qabulu ijmaacihi wa xikaayatihi wa riwaayatihi intaan islafana ila tahay ayb idan salafkaas badan baa soo guuriya hadday ihbaat اlyadayni waxaan ku sugaynaa binas اlqur'ani وبسنة المتواترة وبإجماع سلف الأمة طيب أيضا من حيث الأصل أه كمال طيب تاسي ونقطة نقطة اللبات إمام الشافعي أبو عبد الله محمد إدريس الشافعي نص أولاد كتب الآخرين في الظاهر محكير أم كمجلد كتضبات لباتن يتضب إلى تسديد حولي إمامكم القرآن عربي nin reer bani hashim baa hadlaaya ma ma hadlayso acaaji ma hadlaaya alqur'aanu carabiyu wاlaxkaamu fiihi calى aahiriha wاlaxkaamu fiihi calى ظaahiriha wacumuumiha walaysa liaxadi an yuxiila ظaahira ilى baطini jahmiya meesha ku baaba'day waxaa looga jeedaa waman yatawalahu minkum ay bictiqaadihi muxuu uhi sheekhu walaysa liaxadi an yuxiila ظaahira ilى baطinin walaa caama ilى khaasin ila bjalaalة min kitaab اllahi tacaalى fain lam takun fasunaة rasuuli اllahi aw ijmac min caamaة اlculama hada nas waa ina xafidaan wey alqur'an carabiy wاlaxkaamu fiihi calى ظaahiriha wacumuumiha walaysa liaxadi an yuxiila ظaahira ilى baطini walaa caama ilى khaasin ila bdilaalة min kitaab اllahi tacaalى fain lam takun fasunati rasuuli lah aw ijmaacin min caamaة اlculama idan naskaas muhim jiddan wey inta kaleo sheekhu kuu sheega de bannaankay taallaa marxaba mujaladka toddobaad labaatan iyo toddoba ilaa labaatan iyo sideed hadihi qaacida waa qaacida lagu yaqaana risalo yarta hadda la daabacay uu leeyahay macaani macaani muzani abu ibrahim almuzani nafs shay nusuustaasoo kale iyo aslu shaafici buu fafaahiyey caamka khusuuska ilaaqa taqyiidka ariiqadii salafka sidaas wey risaalo yar hadda ku daabaca muqsir musani lagu daabacay baa jirto la raaciyo uu leeyahay risaala fi usul fiqi oo uu leeyahay muzani oon dhammaystirayn ninkii daakistagin hadda uu taxqiijiyay saddexa mujaladka ah ku daabacay aad bay fiican tahay risaalada dejiya aad bay fiican tahay idan maxaa inoo yimi aan diidanahay muxuu yahay hadda sheekh wuxuu ka hadlay shay walba waa bixasabi maa yudaafu ilayh yadda iyo ra'siga iyo wax walba waa shayga loo idaafayaad eegaysaa ra'su linsaani laysa ka ra'si ljabali wa ra'su lmaali laysa ka ra'si lwaadi ra'si ra'si baa la adiga madaxaada hebel xaggeed maraysa madaxa toggaan ka soo wareegi qowgaa madaxiisaad dhihi gurigaa madaxiisa laanta waxaad dhihi iyo faraqa iyo waxaad gacan baad dhihi gacan iisoo goo rucubbaad geedkii iyo midhihii idan gacan moosa war shaygan marka la idaafeeyo almudaaf waa bixasabi ma yudaafu ilayhi macna guudun bay wadaagaan ka ra'si اljabali wa ra'si اlmaali wa ra'si اlwaadi wa ra'si اlinsaani wa ra'si اlximaar adiga xayawaankaas ku ra'si ahay ra'su اlximaari iyo ra'su ka warrama albacuur ra'su اlfiili iyo ka ra'su thucbaani baa kala duwan idan waxaa dhihi miiska madaxiisa iyo lugihiisa yani hawshaasi buu sheekhu idan maxaan diidannahay waxaan diidanaha haddaan salafiyana diidanahay naski daahirkiisi in laga leexiyo biduuni nasin min allahi wa min rasuulih ma diidanin daahirka mutabaadirka u horeeya in la leexiyo bidilaalati kitaabin aw sunnatin aw ijmaacin aw siyaaqin muctabar saa darteed shekh wuxuu lh khaldamina bayaan tadbiis jaami jaladka lixaad qaacidadan markuu sharxayo wuu qaydaa war maxaad anagu ma tawiil o dhan baa tawiilka qayb baa min addiin ah oo kii loogu duceeye ah oo tawiilka bimacna tafsiir tafsiir اlmuraad allahuma callimhu الtawiil maxay msa isoo qabtaa allahuma faqihu fi اddiin wacallimhu الtawiil cali buu nabigu wuxuu i anigu waxaan ku dallaa calaa tanziil quraan baa waxaa lagugula da calaa ta'wiilihi ma leexin quraan leexya lagula dagaalmisa tafsiirkiisa ina minkum man yuqaatilu caliyan calaa ta'wiilihi kamaa qutiltu calaa tanziilihi nabigaa la yimid isagoo munazala beentaa weeye saaxir baata ilaaha ma dhihin asaadiir baa nabiga lagu yidhi maxaa lagula dagaalamay tafsiirkiisa ma maxaa lagula dagaalamay annahu munazl min cindi cali maxaa lagula dagaalamay bacd dawaaif tawiil oo ama bayaanu axkaam illaahi ma in la leexiyey mise in qur-aankan waxa looga jeeda la caddeeyo limaada lianna dilaalat allafdi cala almacna waa qasdiyatun iraadiyatun cinda alculamaa dilaalatu lafdi cala almacna ma caqliya mise waa qasdiya iraadiya qasdiya iraadiya idan tafsiirka aan rabno iyo tawiilka aan rabno waa tafsiiru bayaanu muraadi اlmutakalimi allihii hadlay iyo shaarici hadlay rasuulka wuxuu ujeeda inaan caddaysano maxaan ku caddaysan karaa binusuusin jaaءat min nafsihi min nafsi الshaaric oo alla ka timid ama ka timid min الrasuul ama dadkii ka soo guuriyay en khaldamayno ijmaci salaf اlumma saa darteed tawiilku sheekh wuxuu yihi ina sarfa daahir الnas ina sarfa daahir الnasi binasin aakhara laysa mima yunaasicu fihi اlfuqahaa wاladii ankarnaahu huwa kwnu ظaahiri alqur'ani baطila wakufra min غayri an yubayin allahu tacala dalika fahada mima yunkirhu culamaء اlislaam tawiil baa war tawiil ma diid maxaan diidanahay taxriif tawiil ma diidna maxaan diidanahay talaacub binusuus tawiil ma diid maxaan diidanahay taciil in laisla fahmo wey idan macnahaasu sheeku caday nacam maxaan ka tegay xageed jirta markaan soo sharxay afar baad ilanaysaa baan ku uri dalaalatu siyaaq dalaalat lafdi calaa macnaahu luawi soo luadii ma aha <laughs> tawiilkan ogolayso wax laisku hayaaba ma aha nasku hadduu sariix iyo miyamurun baa iman lahaa nasku hadduu sariix yahay laa yaxtami ilaa macnan waaxidan muranba ma yimaadeen kawaaba nas mogta sariixa waxa laisku hayo waa daahir laleeyahay waa laawil laawil maayo lafdigu waa daahirun fii macna anu waa aqbalaya adna waa diidan tahay isku haynaa aiix idan marka macnahaas yaan laga tegin nacam sheekh qaacidada afraad أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهوم مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله حيث ظن أن الذي في حيث ظن أن الذي يفهم من يفهم من كلامه هو التمثيل الباطل قد عطل الله قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه لما يستحقه الرب تعالى الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في أسمائه وآياته مثال ذلك أن النصوص كلها كما إن, أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع وليس في الكتاب والسنة وصف له بأن وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك على ظهور الفلك والأنعام كقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام فلو انخرقت السفينة لسقط سقط المستوي عليها ولو أثرت الدابة لخر المستوي عليها فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تعالى ثم يريد بزعمه أنه ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار ولا يعلم أن ما ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال ولا أحسن الله إليكم ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا وإن لم يدخل في مسمى في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء فإثبات أحدهما, فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع, من ينفي الشيء مع إثبات نظيره وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش حيث ظن أنه مثل حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك وليس في اللفظ ما يدل على ذلك لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته فذكر أنه خلق ثم استوى كما ذكر أنه قدر فهدى وأنه بنى السماء بأيد وكما ذكر أنه مع موسى وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق كما, كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه مثل خلقه تعالى الله عن ذلك لكان استواؤه مثل لكان استواؤه مثل استواء خلقه أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره وأن كل ما سواه مفتقر, مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه وهو لم يذكر إلا استواء يخصه لم يذكر استواء يناول يتناول غيره ولا يصلح له كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه وأنه لو سقط على العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو, ظن أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلولة أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الغني عن الخلق بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن لبين له أن هذا لا يجوز وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف الرب به نفسه فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد فهل يتوهم متو... فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبل ومجارف وأعوان وضرب لبن وجبل طين ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليك رب كل شيء ومليك رب كل شيء ومليكه إذا كان إذا كان فوق جميع خلقه ف إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى نعم مثالك لو أنت قاعدين وهذا الدير ويه قاعدة ورمينتنا إن شاء الله تعالى qaacida araabica qawaaciddii ka horreysay ugu xidhan tahay tasalsulkeeda inaan isla fahanno wey alqaacida aluulaa muxuu sheekh kusoo qariray ilaahay waxaa loo lagu tilmaamaya inay laba yihiin kamaal ibaat iyo nafyi ibaatu sifaat اlkamaal wa nafyi sifaat الnaqsi canhu ilahna aan lagu tilmaami karin nafyi maxdi ah lannu wax madaxuu xambaarsan yahay ma jiro qaacida labaad qaacida fi اlalfaad alfaada sharcigu waa alfaad waa labo mid sharciya wagayr sharciya midda sharciyada muxkama ah ayrda sharciyada waa mutashaabiha ninki la yimid baa la weydiinaya fain waafaqat sharciya qubilat wailaa ruddat qaacidii saddexaad maxay ahayd alfaada sharciya laa tadulu calaa baailin alalfaad asharciya laa tadulu calaa baailin wadaahiru nusuusi sifaati muraadun muraadun ninkii khilaafana waa ahlulbidac alqaacida araabica sheekhu muxuu yidhi qolihii yidhi hayru muraadin buu raba inuu goolo ola baxo oo uu ka soo saar inay yihiin mumaila fi اdaraja اlأulى mucaila fi اdaraja ثaaniya أna kaiira min الnaasi yatawahmu fi bacضi الصifaati aw fi bacضi الصifaati wa ashcariyu aw fi kaiirin minha ayaga ka dhig aw akariya isla ayaga kuwad lannu sifaatkay sugeen iyo kuwa inkireen kuwa inkireen baa badan aw kulliha muctasilo iyo falaasifiya shayaadiiniy jahmiyo o dhan annaha tumaailu sifaat almakhluuqiin tumaailu sifaat almakhluuqiin idan markaad aamintay sifaatka rabbiga loo aaneeyey inay la mid tahay sifaatka makhluuqiinta macnaha maxaa galay laftigaada niyadaadi waxaa galay tashbih iyo tamhiil inaad taswiyatu sifaat اllahi bisifaati اlmakhluuqiin faanta fi اdaraja اlأulى mushabihun mumailu uma yuriidu an yanfiya dalika اladii fahimahu fayaqacu fi arbacati anwaaci maxaadiir afar baad ku dhaxaysa tacdiil baa imanaya wey tawiil baa imanaya ama tacdiilba ama taxriif baa imanaya taxriifku waa inaga soo maray waa natiija xadmiya litamhiil والتكييف والتمثيل والتأويل والتحريف والتشبيه يتلازمان وإنه صوني هنا شيخ قرر قاعدة مهمة جدا التأويل شر من التعطيل وإنه صمر كل تحريف وتعطيل وليس كل تعطيل تحريفا محايا إليه كل تأويل وحقول نغض التعطيل أنه يتضمن التشبيه والتمثيل أولا أفر محادير بشيخ وشيخ كدر ليس ككوبات محيري nafyu xaqaa'iqi sifaat illahi wa asmaa'ihi xaqiiqadii sifada rabbiga magacii baa yaa la diidayaa haddana maxaa la sugayaa mutaawilku wuxuu ku dhacayaa atalaacub biاlnusuusi wa isqaati xurmatiha wa intihaaki cadamatiha saddex isaa'atu danni biاllahi subxaanaه wa tacaala afar tashbiih اllahi biاlmakhluuqiin nisbatu qaa'iliha ila takalumi bima daahiruhu اlkufru suurka afraada u dambeeya waa ilaahay iyo rasuulkiisa oo loo caaneeyo inay ku hadleen shay daahirkiisu yahay kufri iyo dalaal iyo baadinimo uu yahay walihaa bacdu sifaat uu sheegay sheekhu wuxuu ujeeda ashaaciro waad ogtihiin toddoba sifay sugaan badankood qaybo ka midana sifatulbaqaa bay ku daraan oo sideed bay ka dhigaan qolyaha ugu badana ashaacirona shan iyo toban sifay sugaan sideedda haddaad soo marteen waxaad ku daraysaa sifaadka khabariga ay sugaan oo sifatulwajhi walyadayn wاrida wاlqadb wاlاstiwa todobadaas kalaad ku daraysaa afar iyo toban ama shan iyo toban bay noqonayaan inta ugu badan ay sugaan waa inta oo fii katiirin minha sidaasuu sheekhu ka wada mutaqadimiintooda todobadaas ugu daraysaa idan maxaadiirtan afartan sheekhu uu hadda sheega iyadoo faahfaahsan oo sharxan oo siduu sheekhu rabay si ka daran loo sharxay waxaad ka akhridaa asawaaciq اlmursala ibnu qayim ka weyn ee labada majaladka waaweyn ee labalabada juz su raacsanee afarta ka kooban majaladka koobaad laba iyo lix cilmi baa kaaga kordhay halka mutaabice sheekhu wuxuu kusoo gebagabeeyey nimankaani marka horeba waxay ka fahmeen nusuustii iyo sifaatka rabbigay macno faasid ah oo tashbiih balmakhluuqaada mukayifiin mushabiha mumailay noqdeen kadibna macnihii xaqaabay diideen oy dafireen waa meeshuu u odhan jiray sheekhudiin waxaa fasaadiyey nisfu mutakalimin wa nisfu mutafaqihin wa nisfu mutadabibin wa nisfu naxwiyin afartaa nisnus kaafaaf abushibr taakoola la yidhaahdaa nifu mutakalim yufsid اladyaan diintii caqaa'idkii buu kharibaya mutakalim dhammaystirana ma aha wuxuuna iska dhigayaa mutakalim faylasufa waa kuwa hadda soomaali wereeriyey ee idaacadaha dhooban nifu mutakalimin hada yufsidu alأdyaana wa nifu mutafaqihin wa hada yufsidu albuldaan yufsid اlbuldaan foodu isu gelin islaanta kaama furo adna way kaa furantahay hilib tori baa la surayaa adduunka o dhan fasaad ka dhalanaya waan ismutafaqihi faqiih buu iska dhigay xoogow abushujacna ma dhaafsana hawshiisu macalin cawslo wey wa nisfu mutaabbibin wa hada yufsid اlabdaana ninuu kelida kooyo ninuu madaxa jeexo nin wadnaha kala soo baxo dadkao dhan buu dhammaynaya kaasna hada alwalu yufsidu aladyaan wa nisf wanis mutafaqihina yufsidu albuldaan amni daru keenaya khatar wa nisfu mutadabibna asaguna waxaa wey yufsidu alabdaan dadku gacmaha gurhaya keliyu kala bixi ninaa xanuun hayni buui kansar baa ku haya daawo ku caabin kow adu tb baa kus daawasi kow wa nisfu mutadabibin maxaa wa nisfu naxwiyin wa hada yufsid lisaan yufsid lisaan yufsid adyaan yufsid lbuldaan yufsidu alabdaan wayufsid allisaan inaad fahanteen bay la tahay nimankaa marka aafadaasa ku dhacday hadduu xuska dhigi nin carabi naxwada yaqaan faacilkii buu inoo kordhabahayaa mafcuulkii buu inoo godahaya waa ku sidee qaal allaaha tacaala buu ku leeyahay meelgee almuhim qadiyadda masalat listiwa iyo howlaheedu sheekhu aad buu oga kitaabkiisa bayanbisjahmiya labaatan iyo ko buu kaga jawaabay labaatan iyo ko ishkaalkan iyo waxaanay sheeganay istiwaaha ibnu qayim baa qaatay sawaaciq mursalaha afartan iyo laba wej buu kaga jawaabay mujalladka labaad boqol labaatan iyo lix ka fiiriya inay jahalo yihiin oon mutakalimiinna ahayn mutafaqihaana ahayn mutatabibna ay eberkood yihiin buu soo saaray waad akhrin kartaa meesha kusii mashquuli maayo horaanna waa idiin soo sheegay majaasku iyo taawiilku inuu galo fi dawaahir laa fi nusuus haygu inuu nas sariix waa lagu ogaadaa biqaacidatayn waan soo hormariyey huna waxaanu leenahay kullu amalin kullu camalu kulli axadin bixasabihi waad soo marteen camalu kullu axadin bixasabihi wsifatu bixasabi lmawsuuf labada qaacidomaad weligaa ka duuli saa darteed ilaahay wixii loo aaneeyey iyo wixii uun loo aaneeyey iskuma khaldaysid qaacida hadda kahor aan soo sheegay markaan kitaabka kow bilaabay labada qaacido in la kala fariyo la kala saaro bayna ma dala calayhi mujarad lafdi wa bayna ma yadulu calayhi lafdu ida udifa ila mucayanin maqsuus inaad kala saarto w lafdigu wuxuu bimujarada kuu tusaayo ficil baa la ilaaqi camila iyo istawa marka la yidhaahdo waa lafdi mujarad ah macnuu kutusahaya ka bana bana had soo qaad waxbuu dhisaandhe bana ficilkaasi yadulu calaa macnan albina faqad إida uضiifa ilى اlamiiri yadul calى macnan laa yadulhu ida uضiifa ilى اlmuhandisi ma daymiso ma aha bana اlamiiru markaan dhaho iyo bana اlmuhandisu wالnajaaru way kala duwan yihiin alfarqu bayna ma yadul calayhi mujarad اlafظi wa bayna ma yadul calayhi اlafظu ida uضiifa ilى mucayanin makhsuuص qaacidada waa qaacida ugu muhiimsan intaad socotaan istawa marka rabbi loo tiiriyo iyo marka uinkiisa loo tiiriyo waa kala tegayaan inaad isfahanaa ila tahay iyada camalu kullu axadin bixasabihi wاsifatu bixasabi almawsuuf nimankaana waxay noqdeen mushabiha mumaila uma saaruu mucaila muxarifa wاlqur'aanu laa yadulu fi nusuusi الصifaati wa fi غayriha ila clى اlxaq الsariix nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وكذلك قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل فهو جاهل ضال بالاتفاق وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف فيه متعلق بما قبله وما بعده فهو بحسب المضاف والمضاف إليه ولهذا يفرق بين كون شيء في المكان وكون الجسم الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله فلو قال قائل العرش في السماء في, في العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل في لقيل الجنة في السماء ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن ف فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك مع أن الجنة في السماء والسماء يراد به العلو سواء كان سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها وإذا قال وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها فما فوقها كلها هو في السماء ولا يقتضي ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل وكما قال فسيروا, فسيروا في الأرض وكما قال فسيحوا في الأرض ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه نعم khulaasadu sheekhu hadalka uu iska cad yahay laa yaxtaaju ilaa tacliiq hadalka sheekhu waa cad yahay maqaasid cad buu tooganayaa macnaha ugu muhiimsan wuxuu ku uhi fii darfiyaba ha faa'iidayso fi luqa laakiin waa bixasabi maa yudaafu ilayha wixii loo idaafaya ku xidhan tahay fii kolo meeshay maraysa gaaban waxaad dhihi dhadhanku iyo macaanku fi tufaaxati wa fi lfaakihati iyo fulanun fi daari fiidaasa kala duwan dhadhankii iyo udugii iyo macaankii hadda waa shay mulaasiqa oo ku dhegan tufaaxadii iyo faakihadii marka fidaar lagu yidhahdana waa laba shay oo kala soocan kullina fii baa la wada yidhi darfiga xataa iska bedelay kala duwan idan addarfiyatu bixasabi ma udaaf ma yudaafu ilayhi midda u dambaysa sheekhu yidhi waxaa lagu xamba anahu fi lculuw wa anahu fowqa kulli shay sheekhu wuxuu ku leeyahay alsamaau waa ismu jinsin alsamaau waa ismu jinsin wakula maa calaaka aw kulu maa calaaka fahwa samaaun darciga mujaladka toddobaad toban iyo lix nas wuxuu leeyahay faina الsamaaa huwa اlculuw wakulu maa calaa fahwa samaaء yuqaalu sama yasmu sumuwan kama yuqaalu calaa yaclu culuwan inaad fahanteen baan u malaynaya macnahaasuu sheekhu tooganaya inta kaloo dhan waa iska caddahay wax kaloo haddaan tacliiqinayo ima muuqdo waxbaa idinku adag idinku wallahu subxaana wa tacaala aclam